mid naftiisa ama is ahaantii u awooda oo isagu soo xajihi kara wa mustaiicun bikayrihi iyo midaan isagu laf ahaantiisa u awoodin laakiin cid kale dirsan kara falmustaiicu binafsihi ka naftiisa ku awoodaa maarata iskii u awoodaa an yakuuna saxiixan waa inuu noqdo yani shuruud buu leeyahay shuruuddaasi waa an yakuuna saxiixan inuu yahay mid caafimaad qaba waajidan lizaadi walmaa sahayd iyo biyihii ku helaya bihamani lmili lacagtii lagu iibsan jiray fi lmawaadici alatii jarat alcaadatu meelaha ay caadadu ahayd an yakuuna fiiha isagu inuu noqdo fii dahaabihi wa rujuucihi marka uu sii soconayo iyo marka uu soo noqonayo an yakuuna iyo inuu noqdo waajidan mid helaya liraaxilatin gaadiid tasluxu limilihi isagoo kale u munaasiba in kaana baynahu wa bayna makkata haddii isaga iyo maka ay udhaxayso weeyi masaafatun masaafa tuqsaru fiiha salaatu salaada la gaabiyo waan yakuuna waa inuu yahay daalika sahaydaa iyo lacagtaa biyaha uu iyo gaadiidka waxa uu ku raacayaa faadilan mid ka dheeraada camaa yaxtaaju ilayhi wixii uu u baahnaa oo min maskanin isagu hoygiisiiya iyo wa khaadimin shaqaalihii in ixtaaja ilayhi hadduu shaqaalaha u baahan yahay wey iyo wa qadaai dayni inuu dheeraad ka yahay dayntiisa wixii uu ku bixin lahaa ee uu ku gudi lahaa in kaana caleyhi haddii dayn lagu leeyay iyo wa an yajida inuu helayo ariiqan jid aaminan nabdoon min gayri khafaaratin isagoo aan gaadh iyo ilaalo kaxaysanin wa an yakuuna waa inuu yahay calayhi min alwaqti waqtiga waa inuu uga harhsan yahay maa yatamakanu fiihi wax ay ugu suuroobayso min asayri inuu markaa u socdo maka oo uu gaadho liadaa'ihi si uu markaa xajkii u soo guto wain kaanat imra'atan ta soo xajiyaysa hadday qof dumara tahayna fa bian yakuuna macaha waa inuu la jiro man tamanu macahu cid man ta'manu macahu calaa nafsiha cid ay nafteeda ku aamini karto markaa markaa la joola socoto ay nafteedii u nabadgeliso halkaasuu kaga baxay midkii koobaad mustaiici waa laba qol mustaiicun binafsihi wa mustaiicun biayrihi istiaacada ilahay baa subxaana wataala kitaabkiisa ku sheegay walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istaaaca ilayhi sabiila nabigeenuna aleyhi salaatu wasalaam uu tilmaamay haddaba istiaacadii maxay noqonaysaa axaadiidta qaarkeed waxaa ku soo aroortay azaad waraaxila in istiaacadu ay tahay sahaydii iyo raaxiladii raaxiladu marka waa hashii lafuulay la fuulayey dee waa waaga wixii lagu safri jiray laakiin dee wakti walba wixii lagu safri karayo dee waktigaasi munaasiba ayay noqonaysaa oo sheekhuba siduu sheegi doona waa inuu waakii lihi tasluxu limili haddaba sahayda iyo raaxiladoo keliya ma noqonayaan sabiil lahi waa labada ugu cadcad laakiin dee culammadu waxyaalo kale ay ku dareen baa jirta oo iyagoo markaa eegaya shareecada qawaaciddeeda iyo sida ay shareecadu u tasarufto markaa shuruud mid kastaba dee sharciga shaahidkiisa iyo markhaatigiisa laga helayo ayay taxayaan midka koobaad wuxuu waa an yakuuna saxiixa de qofkii waa inuu caafimaad qabo oo dee hadduu markaa xanuunsanayo oo aanu safarba geli karin lama odhanayo waa mustaicun binafsihi oo iskiibuu soo xajin karaa lama odhanayo sidoo kale haddii aa xanuunba ma hayo laakiin gaadiidkii baanu qabanay haddii ay taasi dhacdana oo mawde qof da-a yahay markaanu xoolaha helay oo aan maaragtay gaadiidkii qabanaynin diyaaradihii baabuurtii la raacay saxmadii wixii aan xamilaynin oo ay kadeen ku tahay de ilaahay maa jacala calaykum fi diini min xaraji kaasina mustaic binafsihi ma ah labadaasiba marka shardigaa uu leeyahay an yakuuna saxiixan ayay markaa soo geleen hadii ay markaa qaab si uun suuragal u tahay inuu gaadiidkii u qabto kadeed laaan hadduu doono markaa inuu diyaaradiina dee maaragtay xaggan hore ee daraja ula ay idhaahdaan uu kiraysto ay noqonayso ama de uu diyaarad kelgiiba kiraysan karayo lama odrhanayo mayane diyaarada inaad kiraysata lagu kalifi maaye sidaas maaragtay si ka fudud baa lagu samaynaya adigu markaa musatay mid lama odhanayo hadduu isagu awooddiilo ilaahay subxaana wa tacaala uu siiyey waa uu ku soo xajiyey mar hadduu qabanayo qaab uu u qaban karaa haddii jirto sidaa uu qabanaya laga doonay arrinka labaad waa inuu qofkani sahaydii uu maaragtay u baahnaa naf ahaantiisa ugu baahnaa inta uu sii socdo iyo inta uu soo noqonayo dee waa inuu helayo oo dee la odhan maayo raashinkii tuurta ku qaado iyo biyihii aad u baahnayd oo dhan maaragtay gaadiidka saaro la odhan maaye waa in maraaxishi meelihii looga bartay ee isaguna uu sii marayo sii socdiyo soo socodba kalsooni lagu qabo in lagu helayo raashin iyo iyo biyaba meel wax laga iibsay laga helayo weliba dee lacagtii caadiga ahayd ee lagu iibisan jiray ee hamaanulmithliga ahay iyadoo la qiyaasayo wakhtiga la joogiyo goortaiyo goobta oo dee sanadkii shay waliba waktiye u qaaligaroobe ayuu leey iyo waktiye u caadi yahay uu bato marka waktigan aad ku beegan tahay dee waad ku xisaabtamaysaa xilligaas qiimuhu halkaasuu gaadhaa marka halkii sidii uu ku gaari jiray waa inaad ku helayso laakiin haddii ay markaa sanadkan wax kala dhaceen oo aan qiimihiiba lagu helayn hawl kale ay jirto xaaladdaa iyada ahna waxaa la leeyahay kuguma waajibayso marka waa inuu amanulmili waa in wixii la helayo meelihii laga heli jiray meelihii qofku degayay caadadu ay ahayd inuu kolbada qayb ka iibsado kolba inuu qaadi karo qaadanaya qofkii waa in halkii laga helayo weliba waa in lagu helaya lacagtii caadiga ahayd ee waktigaasoo kale meeshaa maarata laga siisan jiray sii socod iyo soo socod ehm, sidoo kale waa inuu helayo dee dad buu ka tegayaa ilayn dadkan uu ka tegayo iyagana nafaqadoodii nafaqadoodii waa inuu de iyagana u helayo intuu ka maqan yahay dadkii inuu biiliya ay ku waajibtay kuwuu biili jiray aanay waxba ku waajibin kuwa lagu xisaabtami maayo laakiin kuwii biilkooda uu ku waajibay waa inuu iyagana wax ku filan inta uu ka maqan yahay uu iyagiina u helayo waxa uu yihi wa an yakuna waajidan liraaxilatin taslxu limili in kana baynahu bayna makata masaafaة tuqsaru fiiha الsalaa ama shardiga dee nafaqada taas xagga dheeraadku isagu raacin doonaa halkeedaasaynu kusii faahin doona wa inuu helayo qofku gaadiid hal bay dee marka hore ahayd laakiin tasluu limilihi buu ku yii isagoo kale usuubad markaate waktigu hadduu isbedelo oo wixii waagii hore shaqaynaya aanay shaqaynaynin dee lama odhanayo hashii ba shardiga hashii haddii aan taraafikba sii daynayn maaragtay joogsanay lagu celinayo dee markaa hashii la eegi maaye baabuurtii iyo diyaaradihii iyo wixii dee soo kordhay doontii haday markaa bad ay maaragtay noqoto dee badii waa la maraya haddii maaragtay nabadgelyadu ay badan tahay min halabat salaam badbaadadu hadday badan oo qofkii bad mooyaane meel kale ajkii mar aanu haynin dee badii mar la odhanaya haddii laakiin meeshu halis tahay dee lama odhanayo badii mar la odhan maayo iskaga jooga gaadiidka qofka loo shardiyayo waa qof gaara ah. xujaydo dhan maaha labadii shardi hore caan bay ahaayeen laakiin kani wuxuu isagu ku gaar yahay qofkii make ka fog ayaa gaadiid u baahan haddii laakiin aanu make ka fogeyn uu makeba joogo de maxaa mashaacirta tagun baa la odhanaya waxba gaadiidnaan raacina iska lugeen hadduu make u dhow yahayna waa saas oo kale oo masaafatulqasri wax ka sokeeya siddeetan kilomitr wax ka yar uu make u jiro isagana waxaa la leeyahay xaaladu kuguma adka intaa waa la lugeyn karaa meelaha danahaaga gaarkaaba ah waad u lugaysaa inta markaa cibaadadana dee u lugee laakiin waa hadduu xoog yahay lugeyn karayo haddaanu lugeyn karaynin oo lugtii uu kadeed iyo rafaad kala kulmayo aanu xamilaynin oo qof da- yahay oo qof maaragtay waxa weeyaan dee daciifalbinya ah oo aan lugeyn karin hadduu yahayoo xaalad gaara ku sugan qofkaa isaga waa loo shardeeya raaxiladii waa loo shardeeya waa ka ku yidhi haddaba waxaasi waa inay dheeraad ka yihiin baahidiisii xagga deegaanka hoyga iyo shaqaalihiisii waxaynu halkaa markaa raacin doona munat man calayhi nafaqatuhu dahaaban wayaaban inagu hore usoo ishaar ayaa halkan iyadana fuqahadu ay ku darayaan dadkii uu dabiilinayay iyadana nafaqadoodii iyo waxay u baahnaayeen intuu maqan yahay dee waa inuu iyagana uga sii tay karay waa ka inay sidoo kale dheeraad ka tahay dayntii lagu lahaa xataa hadday dayntaasi muajal tahay oo dayn aan la gaadhin ay tahay waktigan xajku maarata soo haleelay dayn waa lagu leeyahay xoolihiisana hadduu dayntii ku bixiyana wuxuu xajka ku tagaa uma soo harayaan laakiin dayntu waxaa laga rabaa waa xajku markuu dhammaado muddo kadib markaa ma waxaynu leenahay iska xaji may kol haddaana dayntii wax kale ahayn intan mooyaan oo dayntii aanay xoolahan aad ku xajaysaan dheeraad ka ahayn inaad wax kale u heli doonto ilaahay baa og maantana dayn baa lagugu leeyahay xajkii inuu kugu waajibayna waa ka shakisannahay dayntan kalena lagugu leeyana waa hubnaa markaa dayntii la hubay dayn aan markaa la hubin dee looga tegi maayo markaa xajkii kuguma waajibin baa la odhanaya hoygiisan iyo shaqaalahan shaqaaluhu daba waagi hore khaadim ba waa addoon ila shaqaalihii kale de waxaad adigu leedahayba maaha shaqaalahan imika de guryaha nooga shaqeey ama dukaamada kaaga shaqey de adigu mabalihidkaa kaa laguma xisaabtamayo khaadimkan ay sheegayaan waa adoon aad leedaho kuu khidmeeya dee markaa xoolahaagiibuu ku jiraa oo xisaabtiibuu gelaya marka la isku tootalgaraynayo waxyaalaha aada haysato dee tootalkan waxaa soo gelaya soo maaha baa soo gelaya marka laakiin addoonkii aada u baahnayd ee isagu shaqaalaha ku ahaa ku kuu hadii aad maalan da tahay de waxaad u baahantahay cidku ataa adaad ajkii inuu kuu shaqeeyo aad u socdo wax kuu qaado adigii ma adeegan kartid ama daba ma tihid oo iyo maaragtay hawli kuguma sugnee laakiin sidaada kalaad qof waxaad u tahay dee mansab iyo magac leh oo adigoo kale khidmo u baahan suldaan baa tahay soo garan mayse marka waxaad u baahan tahay in lagu khidmeeyo waa laguu tixgelinaya markaa xaaladaada gaarkaa ah. addoonkii markaa iibi laguma odhanayo ku xaji lacagtiisa gurigaagu waa inuu guri ku munaasiba yahay haddii adigoo iska dadkan caadigaa ah aad qasar ku jirto meel markaa aad degan bangalo aan loo baahnayn adiga iyo laba caruura iyo maaragta de waxa wey gurigan iska iibiyo ku kuleegoo saddex qola adiga kugu filan saddex qol dhiso kana iibi inta kalena xajka ku tag saasaa lagu odhanaya waa inuu qofku helayo jid aamina dee haddii aanu jid aamina helaynin oo la baqanayaba cadow taaganya bahalo iyo burcad iyo haddii ay jiraan oo jidkiiba aanu aamin ahayn xaaladaa iyada ah xajkii iyadana waajibin maayo mar haddii meel kalood martaa aanay jirin waa haddii aanad iska difaaci karayn haddaad iska difaaci karayso kuwaa markaa jidgooyada samaystay oo adiga aan waba kaa qaadida adiga markaa xajkii waajib buu kugu noqonaya haddii kuwaasi ay lacag baad haddii lagaa qaaday niman baa meesha wax dhigtay oo maarata jidgooyo samaystay baad bay qaadaya kii aan baadaa bixini ma dhaafayo xaaladaa iyadaa waxay leeyihiin culammadu xajkii waajibi maayo meel kalood marta haddaad weydo oo haddii baadda aad iska bixiso maarata hadaad helaysa ka waran baad iska bixin karayso xataa haddaad bixin karayso kol haddii baad lagaa qaaday xaq aan lagugu lahayn xajkii waajibi maayo weliba kuwaa baada qaadaya ee jidgooyada samaynaya in wax la siiyaaba waxay dhahdeen culamadu waa waa karaahi sideedaba xataa haddii aad maaragtay adigu awoodeyso inaad siiso ma aha inaad iska dayso iskaga joogto ayaa fiican xataa waxay qaadanayaan haduu doonaha yadhahda wuxuu yihi musanifku halkan min hayri khafaara qofku waa inuu jid aamina helayo isagoon staff ka haysan ama kuwo dee markaa gaar u noqdo oo ilaaliya ilaaliyayaal isagoon ka haysan waa inuu jid aamina helayo laakiin hadduu u baahan yahay ciidan inuu raaco oo sidaas inuu jidkii ku mari karayo xaaladaa iyada ah yani maba yaani wax toosoo meesha jir laakiin meeshanaa sideedaba ciidan iyo wax lagu mara haddii qofku xooga cabsi baa yar jirta haddaanu gaar samaysanin markaa xajkii ma waajibaya sheekha daahirka hadalkiisu waa inaanu xajkii waajibay oo markaa dadkii xajka tegayay inay cid markaa ilaalo ah ka haystaan waajib kuma aha hadii ay u baahdaan in markaa meeshii ilaalo loo baahdo xajkiiba ku waajibi maayaa ka soo baxaysa laakiin waxay rajaxayaan sida minhaajka noogu iman doonto insha allahu tacaala in khafaaradaasi ujradeedu ay waajib ku noqonayso kol haddii aan meeshii mooryaan jidgooyo samaysatay oo halkaa fadhido oo lacag qaadaysa aan la ogeyn laakiin adigu nabad nabadgelye ahaan aad ugu baahan tahay inay cid gaara idinla socoto cid ilaali inay idinla socoto xaaladda iyada ah waxay noqonaysaa waajib bay noqonaysaa ujiradii ama maaratay eh, mushqaayadii uu ninkani kaa qaadanayay inaad iska bixiso ood markaa sidaa xajga ku tagto eh, musanifku raximah llahu tacaala wuxuu intaa sii raaciyey shuruuddii waxaa ka mida waktigan qofkuu awoodda helay tu adduun iyo tu jir ahaanba markan ay isugu biirtayee eh, xajkii awooddiisii uu helay waa inay ka harsan tahay wakhtigii xajka muddo uu ku tegi karo laakiin haddii kolkan ilaahay wax u suurogeliyeyba ay tahay uun iyadoo berri carafo la istaagay halkan aanu jooga fiisuu u baahan yahy hawluhu u baahan wax laga gaari kara maaha dee xajkuma waajibi lama odhanayo carafoon la istaagin baad awooddii heshaye xajkii wuu kugu waajibay la odhan maayo maxaa yeele ka maqan de waktibuu socon lahaa imkaankii laa yukalifu lahu nafsan ilaa wusca hadda kama gaari karo waxaan qof kama gaari karin lama odhanayo way kugu waajibtay wuxuu intaa raaciyey musanifku raximah llahu tacaala shardi u gaara dumarkii oo gabadhii intaaba iyadoo helaysa aynu soo sheegno haddana xajkii ku waajibi maayo haddaana cid ay raacda helin cid ay raacday haddaanay helin xajkii ku waajibi maayo oo nabigu calayhi salaatu wasalaam dee waxaa u diiday gabadhu inay keligeed safarto laa tusaafir laa tusaafir ilmaratu ilaa maca dii maxram laa tusaafir ilmaratu yowmeyn ilaa wa macaha zawjuha aw duu maxram waa la waxay leeyihiin xajkii ku waajibi maayo gabadhuna sideedaba inay keligeed safarto shareecadu iyadoo diidanay haddana culays bay ku tahay qofkii dumar ahayd keligeed inay jidmarto marto haddaba maxay u baahan waxay u baahan tahay in de ninkeedii ula safrayo ama qof maxaarimteedii kamidii uu la safrayo ama dumar ilaa saddex gaadhi ay yihiin ilaa saddex dumara ay dhan yihiin oo dad markaa iqaadoo lagu kalsoon yahayna ay yihiin haddii intaas gabadhii ay mid kamida helayso ninkeediibaa raacaya qof maxramu abaa ah raacaya addoon ay iyaduba leedahay oo aamina ayaa raacaya de isaguna maxaarimtii unbuu ku jirayaa intaa marka addoonka u yahay dumar laba kale oo dumar markaa waxa weeyaan wanaagsana oo lagu kalsoon yahay ayay heshay xajkii wuu ku waajibayabay culimmadu leeyi maxaa yeelay de xaaladdaa iyada ah gabadhaasi mar haddii aanay cabsii jirno amnu ariiq iyo wixii o dhamiba ay jiraan wax markaa waxsho iyo qalan ma jirayso ma qaloonayso kol hadday dadkaasi la socdaan qaladii iyo kadeedkii ama maaragtay cabsidii ay lahayd kelinimadu iyo waxshadii meesha way ka baxday markaa waajib buu xajkii ku noqonaya istaaacat ilayhi sabiilan gabadh markaa jid u awooday ayay helay ayay noqonaysaa dumarna israai karaanna dee waxaa loo cuskaday cumar bn khaaab radi allahu tacala canhu aswaajtii nabiga alayhi salaatu wasalaam waa kii israaciyey dee mid kastabana maxram gaarihi lama socon mid kastaba maxram lamuu soconin haddii qaarkood maxram uu la socday qaaraanu la socon ayaa ku jiray sidoo kale nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay haddii marka yani amnigu uu dhaco inaad maaragtay arki doonto buu saxaabigii kula haddii waktigu kula dheeraado inaad aragto gabadha oo kasoo aj kasoo ka imanaysa xiira oo tegaysa beytka oo soo dawaafaysa iyadoo laa jiwaara macahaa cid la socota iyadoo aanay jirin cadiy bni xaatim radi allahu canhu buu nabigu ku leya cadiyu yuushiku in aalat bika alxayaa an tara adaciinata tarxalu min alxiirati xataa tatuufa bilkacbati laa takhaafu axada ila allah haddii noloshu kula dheeraatay cadiy ibni xaatimow gabadha oo xiiro intay ka timaado madiine imanaysa ka imanaysa oo kacbada dawaafaysa ayaad arki doontaa cidaan ilaahay subxaanah wa ahayna aan ka baqino yani amniga dhici doono iyo nabadu halka ay gaari doonto ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam arrintaa ugu tusaaleeyey waxay culammadu ka qaateen haddii gabadhii ay markaa amnigaa helayso xajkii waajibka ahaa inay u safri karto maxram la'aan iyo zawj la-aanba inay safri karto haddii amnigaasi uu jiro oo xajka ay u safrayso safaradii kale maya safar aan waajib ahayn kii waajibka ahaa xajkii iyo cumradii waa waajib iyagay u safri kartaa bay yidhahden laakiin xaj sunno ah ama cumro sunno ah keligeed uma safri karayso haddii aanay intan aynu soo sheegnay cid ka midihii la soconin markaa man ta'manu macahu calaa nafsiha haddii rag uun ay noqdaan rag aan maxram u ahayn ninkeediina aanu ku jirin iyaga ma raaci karto oo ajnabi ka ah waxay culammadu leeyihiin xikmadda meeshan ku jirtaa waxa weeye dee qofkii dumar ahayd waxaa laga yaabaa in dad aan markaa fiicfiicnaynin mararka qaarkood ay soo agmaraan oo ay markaa farafareeyaan ama ay eraya ku tuuraan markaa cid lagaga gabado oo lagaga xishoodo ayaa loo baahanya sidaa daraaddeed qofkan maxramka u noqonaya bay culimmadu leeyihiin waa inuu yahay qof qaangaara oo weliba indhaqaba qof indhala looma baahno ila gabadhi way xishoonaysa ataa haddii gujiyo waa laga yaba ina xishooto iska aamuso marka qof wax arkayaa la rabaa oo laga gabado oo maaragtay lagaga bayro aan qaangaarinoo laakiin de muraahiqoo qaangaarkii ku soo dhawaadayo qof soo jeeda ahoo isaga laftiisa haddii uu raaco waa caadibaan halkaa waxaynu kaga baxaynaa almustaiicu binafsihi wuxuu yihi wlmustaiicu bikayrihi kii haddaba isagu iskii aan usoo xajin karayn laakiin cid kale dirsan karay ama cid kale kusoo xajin karay wuxuu yihi man yajidu eh, an yajida waa inuu helo man laa yaqdiru cala ahubuuti cala araaxila qofka aan awood u lahayn inuu gaadiidkii ku dul sugnaado lizamaanatin laxaad li'i daraaddeed aw kibarin ama da hayse daraaddeed maalan inuu xoolo helo yadfacuhu uu u dhiibo ilaa man yaxuju canhu cid ka xajida aw lahu man ama cid helaya yutiicuhu adeecaya oo hadalkiisa aqbalaya kaana fayalzamuhu fardu lxaji xajkii faralkiisii uu ku waajibaya almustaicu biayrihi culammadu laba nin bay soo gelinayaan midi waa kuu halkan kaga hadlayo waa qof nool laakiin aan xajkii tegi karin ka labaadna waa qof dhintayoo uu inoo iman doonaa musanifku si gaar uga hadli doona la odhanayo waa mustaic biayrihi isagu iskii uma awoodo laakiin cid buu dirsan karaa waa laba xaalo xaaladda koobaad inuu isagu yahay qof aan gaadiidkii qabanayn oo muxuu qaban waayey dee ama wuu laxaadla yahay ama waa da'baa haysa da'dii waxaa la mida xanuun aan la filayn inuu ka bogsanayo ayaa haya awooddii xajkee maaliga ahayd buu markaa helayoo xooluu helay maal buu haystaa maalkaasi wuxuu ku filan yahay inuu cid kiraysto ka soo xajida oo lacag ka bixiyo hadday saasi jirto man istaaaca ilayhi sabiilan de waa istiaacadii waa ku sugan yaho istiaacu helay nabigana calayhi salaatu wasalaam in xajka niyaabo uu galo oo le qof qof ka soo xajiyi karo iyadoo la nool yahayba way ka asaxday bukhaariyo muslim baa waxay soo wariyaan gabadh khacamiyado reer khacam ah, ayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam ku tidhi yaa rasuula allahi ina fariidat allahi fi lxaji adrakat abii shaykhan kabiira faralkii xajku aabbahay wuxuu soo gaadhay isagoo duq ah oo weyn laa yahbutu cala araacila aan gaadiidka qabanayn afa axuju canhuma ka xajiya qaala nacam buui nabigu calayhi salaatu wasalaam kumuu odhan kumay waajibin kolkay tiri isagoo duqahoo aan gaadiidka qabanayn baa faralkii soo haleelay nabigu kumuu inkirin faralkiibaa soo haleelayde ma ka soo aji haye ka soo xaji marka inuu faralkiibaa soo haleeladaasi ay saxtoy ku saxan tahay ayaa halkaa laga qaadanaya marka qofkii uu ku waajibaya xajku isagiioo aan gaadiidka qabanayn hadduu maalkii haysto kaasi waa ka koobaad ka labaadna xoola ma lehee laakiin wuxuu helayaa cid bilaash kaga soo xajida lahu man yuiicuhu wuxuu helayaa cid ka soo xajida ciddaa ka soo xajiyaysa ama ilmo uu isagu dhalay ha noqoto ama qofba saaxiibadii iyo qaraabadiisa kale iyo qof uun markaa ka ogolole aan kaa soo ajiyo aan kaa soo xajiya baa lagu yiri isagiina dee laa yaqdiru cala hubuuti cala araaxila qof inuu isagu isagoo lugaynaya isagu xajkii taga la filanayo oo gaadiid qabanaya ma aha lacagna ma haystee laakiin qof ku yidhaha soo xajiyo yaanu odhanin aniga waxba igumay waajibiin waxba iga soo xajiyin kol haddaad heshay qof bilaashkaaga soo xajiyay adigiina xaaladaadu ay sidaa tahay inaad iskaa u soo xajida aan la filanaynin marka la eego de dadaada maaratay xanuunka ku haya noocuu yahay ama laxaadliyadaada marka la eego waajib kugu noqonaysaa inaad haye gol hadduu ku yahana kaa soo xajiyey xajkii faralkii xajatulislaamkiina sidaa wuu kaaga dhacayaa haddaad saa ku dhimata weeyi ama haddii ilaahay subxaana watacaala dib shabaab kaaga dhigo adig ninkii duqaahn uu awoodba iska helo ilaahay waa calaa kulli shayin qadiir oo ninkii uu dib un awood u helo waxaynu leenahay waxaa cadaatay in adigu aanad xaaladii gaadhin laga soo xajiyaya dadka orod soo xaji kii markaa xajkiisu kaamuu gudin fa fardu lxaji buu ku kaa isaga labada xaalaba kaa maalka helay iyo kaa cid ka ogolaanaysa helay labada mid waliba mar hadii uu yahay macduub baa la yidhaahdaa qof aan isagu ama laxaadla ama da oo isagu aan xajkii tegi karin hadduu labadaa mid helay waajib buu xajkii ku noqonay inankiisa aan kaa soo xajiyay yii waxaa la yidhi waa inaanu dee lugaynayn hadday meeshu fogtahay hadduu inankiisi yihado aabbo anaa kaasoo xajiyay oo maxaad raaci waan iska lugayn masaafatulqasrina wax ka badan baa laga lugaynaya xaq buu uleeyahay in waxbaan ha lugaynin iga fadhi ii waayo waay de wuu rafaadka inankiisu ku dhaay rafaad say ku dhacay kale uu ka dhaay laakiin hadduu mid ajnabiga ku yidhaah baa la yidhi adeeraan kaasoo xajiya ama maaragtay waxa weeyaan oo xaggee waan lugayn hadduu yidhaahdo waajib bay ku tahay waayahay inuu yidhaahdo ilan maaragtay isaga cabsidii iyo baqihii iyo walbahaarkii ku dhacay wallahi inanki tol halkuu sii maraya siduu lugeynaya kale markaa ma haleelayso marka mar haddaanay tii jirin de inuu markaa xajkii waa lagaa soo gudayaa baa la yidhi hayo waa inuu yidhaahdo waay wuxuu yihi wlmustaxabu liman wajaba calayhi alxaju walcumratu an laa yuakhira dalika waxa u fiican qofkii xajkii cumradu ay ku waajibtay inaanu dibdhigin fain akhara hadduu dibdhigo wa facala uu sameeyo qabla an yamuuta inta aanu dhimanin lam ya'ham dembi kuma dhicin waman wajaba calayhi daalika kii ay arrintaasi ku waajibtay oo watamakana min alficli ficilkiina awooday falam yafcal se aan samayn xataa maata ilaa intuu ka geeriyoonayay wajaba qadaa'uhu waxaa ku waajibaysa inuu qalleeyo waxaa waajibaysa in laga qalleeyo dha isagii dhimay wajaba waxaa waajibi qadaahu in laga qaleeyo min tarikatihi wixii uu ka ka kaakaati waaba sida zakada oo kale wuxuu leeyahay sheekhu halkan waa un xaaladii labaadna uu ku dhex sheegi doonaa aynu lahayn qofk qofbaa maarata inuu ka xajiya ay waajibaysaa kolkii xajkii ay kugu waajibaan oo awooddeedii aad hesho ma inaad degdeg u gaadhaa waajiba mise waajib maahe waa iska sunne shaaficiya waxay leedahay iyadoo madaahibtii kaga wada duwan labadani ujuubkoodu degdeg deg maaha markuu saa kugu waajiba xajku sanadkan waad xajiyi kartaa dibna waad isaga dhigan kartaa ka labaad baad xajiyi kartaa waad kasii dibdhigi kartaa ka saddexaad baad xajiyi kartaa waa haddii aad qof xooga tahay oo aanad ka baqanaynin awoodaadan sii socota malaha sanadkan hadduu ku dhaafo sanadka dambe malaha gaadiid kaba qaban maysi hadday xaaladaadu sidaa tahay baa la yidhi waajiba kugu tahadda inaad tagto laakiin haddaad qof xooga tahay oo dee filanaya inaad markaa muddo sidan sii ahaanayso inaad hadda tagtaa waajib ma aha hadda maxaa waajiba waajib waajibu in taanad dhiman inaad xajido oo goormaad dhimanaysa allahu aclam waajibku waa in taanad dhiman inaad xajido oo markaa sanadkan iska daaya bilow sanadka dambe anigoon gaadhin ma dhintaa haddaad sanadka dambe la gaahin waktigii xajka aad dhimato waxaanu ogaanay inaad dembiile ahayd oo inaad markan xajida ay ahayd arrintu marka waa maxay waxay leeyihiin culamada madhabka waxay leeyihiin xajku waa cala taraakhi oo cala taraakhi uu yahay baan u haysanaa nusuustaan u haysanaa waxaa ka mid a wa atimu alxaja waalcumrata lilah goormay soo degta xajka iyo cumrada ilaahay u dhammaystira waxay soo degtay sanadkii lixaad ilan waa kii xudaybiye markii la joogay kacb ibnu cujra radia allahu tacaala canhu waalqablu yatanaahalu calaa ra'sihi sababmay ahayn ayaa maxaa soo deg waatimu lxaja walcumrata lilah fain uxsirtum fama staysara eh, min alhadi naam faman kaana minkum mariida aw bihi adan min ra'sihi fafidyatu min siyaami aw sadaqati aw nusuk aayadani xudaybiyey soo degtay waatimu alxaji walcumrata lilahna way ku bilaabmaysa xudaybi sanadkii lixaad bay ahay waayahay gaalaaba haysatay sanadkii sideedaad buu nabigu furtay calayhi salaatu wasalaam wuxuu furtay maka kolkuu maka furtay waxaa asxaabu lmaghaazi waa asxaabu siyar mashhuurkao isku raacsan yihiin waktigii xajka wakti ka horreeyey baa maka la furtay markii ay markuu dhacay haddana daaif baa la soo maray waa laga soo noqday nebigu alay sla sl ki soo cimraystay dulqicda ayaabu cimraystayba iska laabtay xajkiina waxaa loo dhiibay cataab ibni asiid ayaa la yidhi dadka maarata sanadkan xajisii sanadkii sideedaad hadda xajka oga dhow yahayba waa iska laabteen nebiga aleyhi salaatu wasalaam iyo la laabanaysay cataab dadkii xajisiiyey sanadkii sagaalaad nebigu alayhi salatu slam abubakar buu dadkii soo raaciyey isag iyo iska joogeen may soo xajin abubakar iyo dad kaloo fara badan baa soo xajiyey suuratu tawba waa tii lagu akriyey xajkii baa la dhamaysta waa laska soom tobnaad buu nabigu alay sala soo baxay isagii aswaajtiisii marka haddii la yidhaahdo nabiga alayhi salaatu wasalaam dee cudurdaar baa jirayoo ka mancinayey oo dadkan faraha badan ee la hadhay aswaajtiisi ay ka wada mid yihiinna maxaa lo odhanaya markaa waxaa ka soo baxaysa ana wujuuba alxaji cala taraakhi sanadkii lixaad xajka waajib ahaa ee nebigu sanadkii tobnaad uu gutay haddaad lixaadkiiyo toddobaadka tiraa gaalaa haysatay sideedaad xajka islaamkaa xukumay sagaalaad islaamkaa xukumay tobnaadkiibuu nebigu alayh sala slam soo xaji marka iyagu halkaa waxay hoosta ka xariiqeen alxaju cala taraakhi iyagoo halkaa haysta haddaba waa yahay dee waa ilaa goorma waa intaanad ka dhiman waayo ilaahay wuxuu yihi walilaahi cala xuju lbeyti man istaaaca ilayhi sabiila ilaahay wuxuu qofka kuleeyahy inuu beytka u soo xajiyo marka intaanad dhiman haddaad awooddii xajka heshay inaad xajidaa waa kugu waajib laakiin annagu sanad aanu kuu qabanayno oonu kuleenahay sanadkaasaa kugu waajiba ma jiro kii aad markaa islahayd waxa wey waatan xajka aala taraakhi noqdae ka dambead xaji doontaa iska daa haddaad intaad kii dambe aan la gaarin aad dhimato amarkii adigoon fulin baad amarkii ilaahay ood awooday inaad fuliso baad adigoon fulinin dhimatay caasi baatoo dembiilaata lakiin haddaan intaasi dhicin dembiile ma noqonaysi saasay markaa culimadu leeyihinoo labadan saasay markaa isugu qabanayaan haddaba haddii qofku isagoon xajin uu geeriyoodo dee labaynu u kala qaad qofkani ma qof xajku ku waajibayoo ay u suurowday inuu xajkiina gutaba mise waa qof aan labadaa isla helin qof uu ku waajibayba haddaanu ahayn de waxba in laga soo ajiyaa waajibi mayso in laga soo xajiya waba ku waajibi mayso haddii uu ku waajibay iyadana waxaynu eegaynaa ma u suurowday inuu xajkii tago oo suurowgu waa sidee dee ma sii noolaa ilaa waqtigii xajka la dhamaysanayay oo matalan xoolihii waabu haystaa wuu leeyahay haye sanadkan way u suurowday inuu xajkii tago laakiin wuxuu dhintay maalintii carafo iyadoo carafo la taaganya maalinnimadii carafo ayuu ninkani dhintay sanadkan unbaanay u suuragal ahay inuu xajka tagay manuu tegin waxaan leenahay waxaa caddaatay annahu hayru mutamakin ilan ajashiisiiba halkaa ku ekayde xataa hadduu tegi laha isagoona xajna dhammaysanoo carafo la taagay inuu geeriyoon lahaa sooma ilan saacaddu halkan kaga buuxday markaa mutamakinba ma aha mutamakin goormuu noqonayaa wuxuu noqonayaa bay habeen yidhaahdeen habeenbarhka yowmunaxri maalinta ciidda carafa habeennimadeeda ay berre ciiddii tahay habeen barka marka ay ka soo wareegto wakti qofku intuu musdelifo ka yimaado uu dhagaxa tuuran karo soona dawaafi karo kacbadii sacyigiina hadii aanay markii hore u suuragalayn uu soo sacyiyo intaa wakti ku filan habeen barhkii dabadeed waa inuu sii noolaa haddii intaa waktigeedii waktigii ku filaada oo aan la gaarin qofkan uu geeriyoodo mutabakinba inaanu ahayn baa caddaatay markaa isagana waxba waajibnimadan iyo inuu lacag haystay uu tegi karaya sanadkan la eegi maayo waktigu geeriyooday baa ka horreeyeyba waktigii xajka arkaantiisu ay dhammaanaysay haddii laakiin labadaaba uu isla helay inuu ajiyo waaba suurowday sanadkan muu ajin ajkii waa latay waaba laga soo noqday sanadka dambead ajin buu islahaa kadib buu geeriyooday waxaa waajibaysa ninkan hadduu xoole ka tegin xoolaha uu ka tegay intaan dhaxal iyo hawlaha laysla tegin dayntii in laga bixiyo soo ma dayntii waxaa ku jirto xagga hore safka hore ka gelaysa dayntii ilaahay oo sakadii iyo xajkii ay ka mid yihiin qarashkii xajkoo dhan baa horta halkaa la dhigaya wixii markaa deetana daymihii kale marka la wixii soo hara dhaxalku noqonay marka halkaasaa la dhigaya sanadka dambe ayaa lagaga xajiyey haddii aanu tarikaba ka tegin oo xoolihiisiina baaba xajka dabadii markuu tamakunay kadib xoolihiisiina ay baaba-een oo waxuu ka tegayba aanay jirin way fiican tahay dadkiisu inay kasoo xajiyaan waajibkiina wuu kaga dhacayaa baa la yidhi laakiin dee waajib kuma aha in xoolahooda kaga soo xajiyaan kol haddaanu isagii xoole ka teg waayo kii aanu xajkuba ku waajibinee geeriyooday ka waran kii isagoon xajkuba ku waajibin geeriyooday hadii aanu soo xajin in laga xajiyaa way fiican tahay lakiin waajib maaha in laga soo xajiyaa way iska fiican tahay aabbahaagii dhintay isagoo soo xajinayo hooyada iyo ayaydaa iyo awowgaa iyo iska geeriyooday iyagii xajna ku waajibin soona xajin in laga soo xajiyaa way fiican tahay bay yidhahdeen culamadu wuxuu hi walaa yaxuju walaa yactamiru can hayrihi wacalayhi farduhu wuxuu halkan markaa ka sheegayaa sheekhu dee qof baynu ka hadalnay qof ka soo xajiya abcan qofkaa meydkee laga xajiyayo de isagana axaadiista nabiga calayhi salaatu wasalaam way ku asaxdayo rasuulka calayhi salatu wasalam saxiix muslimka ku sugan waxaa lagu yihi nabiga alayhi qof dumara waxay tihi yaa rasuul allah ina ummii maatat walam taxuja qatu hooyaday way dhimatay iyadoon soo xajin afa axuju canhaa ma ka soo xajiyaa qaala xujii canhaa ka soo xaji buu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi walaa yaxuju xajin maayo walaa yactamiru can hayrihi gayrkii ka cumraysan maayo o ka xaji maayo wa calayhi farduhu isagoo isaga faralkiisii lagu leeyahay qof aan naftiisa ka soo xajiyey qof kale ka soo xajiyi maayo qof qof aan naftiisa ka xajin qof kale kasoo xajin maayo qof aan naftiisa ka cumraysanna qof kale kasoo cumraysan maayo ma ansaxaysa wey yani waxa wey qofkii kale uma dhacayso qofkii kale uma dhacayso uma ansaxayso isaga xajkiisii uu noqonaya adigoon adigiiba naftaadi ka xajin baa tiri aabay baan kasoo xajiyaya waad baxdayoo ana sanadka dambe naftii ka xaji imikana aabaa kasoo xajiyaya iminka naftaadii baad ka xajiday sanadka dambe aabahaana kasoo xajiya dad kasoo xajiyeyso xajka aad hadda tagtay wuxuu noqonayaa un xajkaagii kii cid kale ma noqonayo cumradiina waa saas oo kale adigoo cumradaadii lagugu leeyahay dad qofkanaan ka cumraysanayaa tiraahdo ma soconayso laakiin adigoo naftaadii ka cumraystay si aan weli ka xajin haddaad qof kale ka soo cumraysanaysa waa caadide ilan cumraad ka soo gudaysa cumradaadiina waad horadu riirtay adiga xajun baa lagugu leeyahay waxaanaad imika qofka kale usoo samaynaysaana waa cumro waa caadi cagsiguna waa saasoo kaleo adigoo adigu naftaadii ka xajiyey laakiin aan cumradii islaamka iska ridin haddii uu qof iga soo xaji ku yidhaaho waad ka soo xajin kartaa laakiin waanad ka cumraysan karayn iyadana xadiidkii waxaa loo xujaysanayaa ninkii nabiga alayhi salaatu wasalaam maqlay isagoo le labeyka can shubruma ilaahu ninka shubruma la yidhaha ka xidhay war shubruma muxuu abaa la yidhi markaasuu yihi waa rasuul lah waa qof aanu qaraabanahay walaalkay oo naftaada miyaad ka xajiday may masale xuja can nafsika uma can shubruma horta naftaada ka xaji kadibbaad shubrumana ka xajin doonta marka ixraamkiisii lama burin baa layidhi ixraamkiisii de waaa maarata naftaada ka xaji un baa layidhi marka inuu de kii isaga unu shaqaynayo isaguna imika noqonayso ayaa halkaa laga fahmi walaa yatanafalu bilxaji can nafsihi wa calayhi farduhu walaa yatanafalu bilxaji qofku kuma sunaysto an nafsi naftiisa uu ka xajiyayo wa calayhi fardu isagoo faralkii lagu leeyahay waxaas tiri sanadkan xaj sunaa iska soo xaji sanadka dambena faralkaa iska ridi doonta sidii salaadii oo kale ka qiyaas qaadatay fuqahadii culamadi xamaad weydiin waxaas tiri salaadda iyadoo faralkii lagu leey adiga sunna iska tukada inta sunna yaal tukata haddana faralkii tukada soo ma xajkiina saasoo kale aad moodayoo xaj sunaa iska soo xaji sanadka dambena faralka iska soo rid istiri ma soconayso sunno faralka ka horeeya xajku male markaa markaa tagto xajkii faralka ahaanbuu kuu noqonaya walaa yatanafalu bilxaji can nafsihi naftiisa markaa xaj sunaa ka soo xajin maayo wa calayhi fardu iyadoo faral lagu leeyahay kii unbaba noqonaya walaa yuadii qofku gudan maayo nadra alxaji xaj uu ku nadray wa calayhi fardu lislaam ama wa calayhi xajat lislaam iyadoo xajkii islaamkaba lagu leeyahay xajkii islaamka iyadoo lagugu leeyahay oo aanad xajkii islaamkaba gudanin ayaad ku nadartay xaj kale inaad martay lilaahi calaya anaa xuja baati waxaan ku nadiray xaj nadarkaasi ma ansaxaya haa wuu ansaxay laakiin goormaad la imanaysaa markaad horta xajkii islaamka iska rido xajkii islaamka markaad la timaado ayaa xaj kale lagaa doonayaa wuxuu ihi fain axrama can hayrihi qofku hadduu ka xidho hayrkii naftiisa cid aan ahayn halkii hore u noqo walaa yaxuju walaa yactamiru can hayrihi wacalayhi farduhu fain axrama can hayrihi naftiisii cid aan ahayn hadduu ka xidho aw tanafala ama u sunno xidho wa calayhi farduhu labada masaleba isagoo isaga faralkiisii lagu leeyahay insarafa ila alfardi naftiisii unbuu udhacayaa faralkiisii unbaan u noqonaya sidaa ninkaa shubramo ka xidhayba ku dhacday oo kale wakadaa tan waxa la mida low axrama hadduu xidho binadri lxaji nadarkii xajka xajkii nadarka ahaabuu xidhay wa calayhi fardu lislaam isagoo faradkii islaamka lagu leeyahay insarafa ilaa fardi lislaami faradkii islaamka ayuunbuu u dhacayaa marka waxay leeyihin culammadu de waajibintan ilaahay baa ka horeysa waajibintaada marka ka ilaahay uu waajibiyey ayaa horta asal kan aad ku sunaysanaysana kaa waajibkaabaa ka horeeyey kii horta waa inaad iska soo ilan sanadka quran laba jeer xajin kari maysid waa hal marun markaa halkii mar faradkii islaamka ayuu noqonay dabcan markaa de xajku cibaadaadkii kaleo dhan halkan wuu kaga yani haddaad salaad sunna a ah xidhato faral kuu noqon mayso halkan laakiin ma uu noqonay haddaad salaad nadaran niyooto tii faralkii caadiga ahayde maaratay maktuubadii kuu noqon mayso markaajku ka duwan yahay oo nusuustaa waxay tilmaantay in xajka niyadiisu ay maarata cibaadaadka kale ka duwan tahay say doonta de wuxuu qofku hadduu doono xidhanayaaba xaj iyo cumro mid ahaan ama laba wada socda horta waan xidhay uun hadhow un baan wax ka dhigi doonaa salaaddu maysa noqota salaaddu sidaa ma noqoto markaa kan waxaa la yidhi alixraamu waa shadiidu tacaluq marka hadda sidii ahayd hadaanad ataa u xidhanin isagunbaa marka iska dhigay sidii unbuu noqonay adigu adigoon qof kale kasoo xajinba taadi tiisiibaad qof kalead ka xidhatay taadii unbaa guntamaysa walaa tajuusu niyaabatu fii xaji taawuci xaj sunna ah qof kale lagama soo maaratay naaib loogama noqdo wakiil loogama noqdo fi axadi lqowleyni laba qowl mid ahaani sida uu leeyahay watajuusu way ansaxaysaa filaakhari qowlka kale sida uu leeyahay xajkii waajibkaa ah qof waad u dirsan kartaa waa inaga soo aragnay dii shuruuddii la ka waran iyadoo xajkii faralkii soo gutay ama adigu aad hore u soo gudatay inaad tidhahdo sanadkana xajkii in la igu celiyaan doonaya qof io xajiye iisoo raadiye macduubaad tahay adigu ma xajin karti markaa inaad qof dirsato xajku celisa oo sunnaah iyadu miyay ansaxaysaa muran baa ku jira laba qowl baa ku jira qowl wuxuu leeyahay dee way ansaxaysaa maxaa yeelay kii faralkiiba kol haddii niyaabadiisa ay gashay kiisii sunnaha ahaana way gelaysaa kol haddii faralkiiba ay gashay kiisii sunnaha ahaana way gelaysaa oo mid kaloo iyada dee laysla ogolyahay baa jiro oo hadduu dardaarmo qofkii dhimanayay in halaiga ah, soo xajiye buy waana xaj sunaa awsaa bidaalika marka haddii uu dardaarmo dardaarankiisi waa la fulinaya hadduu dana ajka sunaba ha noqon dardaarankii waa la fulinaya dee waa lamid kor hadday caddaatay isagoo sunne kaasiba waa sunne sunnihii in qof kale uu ka soo qaban karo halkanna waa kale waa qowlka muctamadka qowlka kale wuxuu leeyahay may sideeda de qof waliba cibaadadiisa isagunbaa ku cibaadaysta qofna qof kama cibaadaysto iga tuka miyaad ohanaysaa qof kale ama ma soomi karaya hebelo iga soom ma soconaysa soo maa ma xajin karaya iga soo xajiya xajkii faralka ahaa axaadiistaa sheegto waa la soo reebaya laakiin wixii soo haray de sidii cibaadaadka lagu yaqaanay ee inaanu qofna qof ka qaban ah ayay baaqi ku ahaanaysaa sunnihii la iskama la ysuma diri karo ayuu qowlkaasi le lakiin waa daciifo de xajkii mar haddii waajibkiisiibaa lasoo reebay sidoo kale wasiyadiiy dardaarankiina uu ku soconayo tanna waa lamid baa laleeyahay laakiin qof aan kuu dirsan xaj sunaa xaj sunaa kama soo qaban kartid baa xaj sunao qof aanu kuu dirsan kama soo maaragtay uma tegi maalan hore usoo xajiyey baa geeriyooday inaad adiguna inaad u samanfasho ad doonto deetana tirado waan ka soo xajiyaya iyaduma soconaysaan maxaa yeelay gabadhan tiri hooyaday baa dhimatay rasuulka ma ka soo xajiyaa waxay sheegtay inaanay xajin marka haddii qofkan geeriyo aanu kuu sii dardaarmin illa waa cibaadaadku sidooda inaan la kala qabanin oo qofnaan qof u cibaadaysanin ayaa asal markay dayn tahay ka soo bixi bayn mushkilad male waa dayn laga bixinayo lakin kol haddaanay dayn ahay ay tahay xajatulislaamkii aanay ahayn wax sunna un ay tahay waxay leeyihin culamadu mey haddaanu isagu sii dardaarmin lagama soo xajiyayo wayajuuzu lixraamu bilcumrati wa ficluha fii jamiici sana halkan waxau sheekhu raximah ullahu tacala ka geli doonaa goorma ayaa xajka iyo cumrada la ihan la xidhan iyo qaababkii loo xidhanayay halkaas aynu ku dayn doonaa wsala allahu wasalam calaa nabiyina maxamed allah aclam wuxuu haystaa buu yihi waxaa ku maka kao laakiin intaa xanuunsan wuxuu helay qof ka soo xajiya ma ka ansaxaysa mey kol haddii la filanayo inuu isagu maaragtay awood u yeesho cid uma diri karo haddii uu bogsadi bogsado isagii ma ku waajibaya dee xaggeen ugu waajibay uu ku waajibay xajka miyaa loo ee miyaan loo eegeyn niyo ilayn markuu xajinayay wuxuu niyeysnaa aabihii inuu ka xajinayo inagii tilmaanay baan filayaayo xajku acmaashii kale cibaadaadkii kale xagga niyaadka wax badan buu kaga duwan yahay oo isku axkaan maaha